أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أساسيات في التربية الإسلامية ويان أربعون حديثا من الصحيحين موضوعنا قدام بي كتابك ويان إن شاء الله تعالى musanifka kitaabka ilaahay subxaanahu watacaala ha ka abaalmariyo wuxuu kusoo soo afartan xadiis oo runtii soo arooray saxiixeynka bukhaari iyo muslim axaadiistaasoo runtii mowduucyo sheekha u sameeyey mawaadiic u sameeyey mowduuc waliba marka yacni marka yacni qofka muslimka ah wanaaga iyo khayrka la faraya inuu ku farto loogu talagalay xumaanta iyo fisqiga iyo shirka laga ribayana inuu ka fogaado haddaba sidaa wey ikhlaasu niyati lilaahi casa wajal mowduuc ugu horeeya waxaa weeye niyada oo ilaahay loo saafi yeelo subxaana wa tacaala camalkaaga sida cibaadada ilaahay subxaanahu watacaala aada gudanayso camalka inaad ilaahay u baraxtirto subxaana wa watacaala oo aadan la wadaajinin adduunyo iyo waxyaalo la mid ahoo bani aadamka in laisku tutusiyo ama lagu ammaan weydiiso in yacni laga ilaaliyo camalka markaas yow oo ilaahay subxaana wa tacaala keliya loo saafi yeelo camalkaasi ajarkiisa hawaabkiisa darajaadkiisa la raadinayo yacni intaba in allah subxaana wa tacaala keliya loo barac oo aan cidna lala wadaajinin wa can cumar ibn alkhadaab radi allahu canhu qaala cumar wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay rasuul allahi sal allahu calayhi wasalam ayaan maqlay yaquulu odhanaya inama alacmaalu binniyaat ay inamaa tasixu alacmaalu acmaashu ay ansaxaysaa binniyaati ay ku ansaxaysaa wey ama inamaa tuqbalu lacmaalu acmaashu waa la aqbalayaa binniyaati ayaa lagu aqbalaya wa inamaa likulli mri'in qof kastana wuxuu leeyahay maa nawaa waxuu asigu niyeystay ayuu leeyahay camalka hadba asigu niyeystay oo qalbiga ku qabtay u qasday ila niyadu sideedaba waa qasad shay loo qasday sooma ficilkiisa wey marka qof kasta wuxuu leeyahay markaa wuxuu asigu u qasday ficilkiisa iyo qaabkuu la qasday hadduu ilaahay dartii yahay haddii waxyaalo kale uula jeedo ayuu leeyahay wey faman kaanat hijratuhu qofkii hijradiisu ahaatay ila allahi warasuulihi fa hijratuhu kaa hijradiisu waxay ahaanaysaa ila allahi warasuulihi ahaanaysaa wey dhinka hijradiisii oo ardulkufri ka soo baxay daarulkufri ka soo baxay oo daarulislaam u soo baxay ilaahay dartiis ay ka tahay iyo rasuulkiisii dartii ay ka tahay ilaahay diintiina u gargaaro rabbi inuu ku raaligeliyo ay ka tahay hijradiisu sidaasi ahaanaysaa wey waxba iska bedeli mayso wey waman kaanat hijratuhu qofka hijradiisu ahaatay lidunya adduunyo yusiibaha uu asiibayo aw imra'atin ama haweeney yankaxuha uu guursanayo ninka uga soo tegay daarulkufri uga soo tegay daarulislaam u yimid fa hijratuhu ka hijradiisa ilaa maa haajara ileyh wax usoo soo hijroodi noqonaysaa wixii markaas asigu soo doontuu leeyahay wy oo marka la mid noqon maayo ninka ilaahay dartii u baxay iyo ninkan u baxay suuqa ganacsiga falkaa fiican iyo yacni haweeney baa meesha igu balbisyan soo guursanaya u baxay iyo ninka isku mid noqon maayaan markaas wey waxa kala saarayana waa niyada wey maxaa baawarku isla saaran yihiin way isla bisan yihiin way isla soo aadeen laakiin waxa lagu kala saaraya waa niyada ilaahay baana kala saaraya subxaana wa tacaala muttafaqun caleyh fadlu dalabi lcilmi cilmiga dalabkiisa fadliga uu leeyahay wey in ilaahay diintiisa la barto maanta waad aragteen dhallinyaradeena ardadeena waxay isku mashquuliyeen barashada cilmiga maadiga keliya ayagoo xaqiray oo liiday ilaahay diintiisa inay bartaan markaasi wey marka cilmiga la barto fadliga uu leeyahy weliba cilmiga ilaahay kitaabkiisa wey waa midka ilaahay kitaabkiisa loo jeeda la barto sunnada nebiga la barto wey وcan abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula اllahi sala اllahu calayh wasalam qaala rasuulka wuxuu yidhi waman salaka qofka qaada bur nabiga dariiqan wado yaltamis oo ku raadinaya fiihi wadadaasi cilman ku raadinaya ninka qaadaa sahala allahu ilaahay wuxuu sahlaya lahu ninkaasi dariiqan wado ila aljannati gaarsiinaysa wado ilaahay diintiisa barashadii ku raadinaya ninka qaada bur nabiga inuu diintii allah diinta inuu barto kitaabka iyo sunnada inuu barto ninka yacni yani taa u qaada ilaahay wuxuu u sahlayaa ninkaasi waddo jannada geenaysa maxaa yeele markuu cilmiga sharciga markuu barto culumu sharciya markuu barto ilaahay buu ku caabudaya subxaana wa tacaala maxaa yeele ilaaha jahl laguma caabudo sooma asigoo yaqaana sida ilaahay loo caabudo wax lagu caabudo rabbigiisa garanaya ayuu caabudaya markaaswy kolka waxaa u fududaanaya dariiqii ilaahay raadi ahaanshihiisa jannadiisa oo ku gaara marka cilmiga fadiiladaasu leeyahayo wadada jannada ayuu ku sahlayaa barashada diinta ilaahay rawaah muslim baa xadiidka warinayo fadlu tacalumi alqur'aani wa tacliimihi qur'aanka barashadiisa fadliga uu leeyahay iyo wa tacliimihi baridiisa dadka la sii baro adiga inaad barato lafdigiisa macnihiisa dadkana aad sii barto marka lafdigiisa macnihiisa aad sii barto fadliga uu leeyahay laga hadlayaa wey وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال عثمان وحير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إله رسول كيسيبا وحير خيركم كينا إذن كو خير كبضا من تعلم القرآن وانك قرآن كبرتي وعلمه دتك نسيب بري مركز سيداسي رواه البخاري مركز سيداوي ما عند أنا أقول waxaa la weyneeyaa rofesor hebel iyo jaamacaddii bilaahi ka soo baxay iyo bujlaaruu diyaariye iyo mastaruu diyaariye iyo b h d buu haystaa iyo oo culumtan maadiga la ammaanaa laakiin waxaad ogaataa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam siduu noo sheegay yacnii dadka kuwooda ugu khayrka badan inay yihiin kuwa ilaahay qur-aankiisa bartay lafdan wa macnan oo haddana dadka uu sii baray ayagoo ilaahay subxaana wa tacaala ugu dhowaanaya ugu macna cibaadaysanaya markaa sidaas yagu soo ma jeed waa ka kan idinku khayrka badan baa layidhi ma kuwa maanta culumta maadiga keliya intay barteen diinta ilaahay barashadeeda ka fariisa maaha wey qofka intuu ilaahay diintiisa barto kitaabka sunnada intuu barto qur-aanka ilaahay oo barto macnihiis lafdigiisa oo barto culumta maadigan oo sii barto injineeriye iyo yacni i t iyo waxyaalahaas uu barto waa sidii la rabay wey waa sidii la rabaya maasha allah wey laakiin hadday noqoto keliya waxaan baranaya culuumulmaadi ayaan baranaya keliya oo wax kale danka malihi kitaabka qur-aankii sunnada baran maayo muslim waan ahay taas ma soconayso wey fadlu lfiqhi fi ddiini diinka ilaahay oo la fahmo fadliga uu leeyahay wey fiqhu diin yacnii diinka oo la kasa wey maaha anigu waa bartay keliya lama rabo wey fiqhi baa la rabaa qofka dhigihiisa ka maqlo keliya ma aha alfiqhu fi diin wuxuu ku imaanayaa qofka markuu xadiidka loo aqriyo aayadda loo akhriyo macnaheeda markuu fahmo inuu horka dhaqangeliyo fiqsaas ku imaanaya ninka di matalan arbiciin nawowi baa loo akhriyey waa dhamiye arbiciinka wax badan waa far wax badan waa ka reebay meel iska dhigi haddana cumdali akhri waa loo akhri meel iska dhigi buluuqa loo akhri waa meel caqiida meel iska dhigi mana ku camal falayo fiqhi ma hayo qofka intuusan kitaabka ilaahay ou bartay xadiidka aayadduusan ku camalfalaynin labaatan kun kitaab ha akhris hadduu rabo weli fiqhu fidiina ma gaarin fiqhiga diinka waxaa weeye qofka intuu aayadda xadiidka akhristay wixii ay fareen fartoomay wixii ay ka reebeen ka reebtoomay markaasaa la dhihi karaa alle ninka kan waa faqiih waa nin diinka fahmay markaasaa la dhihi karaa wey can mucaawiyata ibni abi sufyaan radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu lahi sal اllahu alayh wasalam ilaahay rasuulkiisii wuxuu yidhi man yurid illaahu ilaahay subxaana wa ruuxu la doono bihi manka khayran la doono yufaqihu fi diini diinku fahamsiya muttafaqun caleyh diinku fahamsiya bimacnaa diinka intuu barto camalfalkiisu waafajinaya allah subxaana wa tacala maanta waxaad arkaysan in tafsiirka kaalaar ku yaqaan haddana afar iyo labaatanka sac jaad cunayo sigeerkii cabay nin axaadiis u bartay kaalacar oo diinka bartay haddana daroogisaad arkaysaa zaanilaad arkaysaa faaxisho ku dhex jiro kaas marka fiqiga ma gaarin oo diinka ilaahay ma fahmin subxaana wa tacaala u fiirso ninka diinka ilaahay fahmay oo weliba ku dhaqmay kaasa faqiih dhihi karaa markaas wey kolka diinka ilaahay subxaana wa ninka ilaahay diinta waafajiyo waa nin ilaahay khayr la doonay markaas wey maxaa yeelay ilaahay subxaana wa raadi ahaanshihiisa iyo darajaadkiisa iyo raxmadiisu helaya qofkaas sidaas wey arkaan اlislaami hamsa islaamka tirashiisu waa shan islaamka tiirasha oo ku dhisan yahay waa shan wey wa can ibni cumar radi allahu canhuma qaal wuxuuhi qaala rasuulu llahi sala allahu caleh wasalama bunya alislaamu calaa khamsin rasuulka calayh salatu salaam wuxuu leeyahay islaamku shan waxyaalood ayaa lagu dhisay wey shahaadati an laa ilaaha ila allah wa anna muxamadan rasuulullah waa yani rukniga koowaad wey wa iqaami salaati waa rukniga labaad weeye oo salaada la ogaa loo jeedaa wa iitaa'i zakaati zakada la bixiyo waxanji lbeyt beytka kacbada oo la xajiyo iyo sawmi ramadaana bisha ramadaan oo la soomo muttafaqun caleyh waa kaa sidaasi wey arkaanu liimaani iimaanka arkaantiisii weeyaan wa can cumar ibni khadaab radi allahu canhu qaal wuxuu yidhi jaaa rajulun nin ayaa yimidoo ila nebiy sala allahu caleyh wasalama u yimid faqaal wuxuuhi yaa rasuul allah mal iimaanu iimaan muxuu yahay qaala nebiyu sala allahu caleyh wasalam wuxuu yidhi aliimaanu an tumina biاllah iimaanku allah inaad rumayso weeyaan wa aad rumayso wey wa kutubtiisa allah inaad rumayso warasulihi aad rumayso wey walyowmi alaakhiri aakhira maalinteeda aad rumayso wey wa tumina bilqadri qadarka inaad rumayso wey khayrihi qadarka khayrkiisa wa shartiisaba rawah muslim ayaa xadiidka warinaya wey marka qofka muslimka ah arkaan lislaam arkaan liimaan iyo ixsaan inuu barto saddexdaas maraatib udiin baa layidhaahdaa qof kastoo muslim waajib bay ku tahay saddexda inuu barto iyo bitafsiil wa bilijmaal inuu u barto waxaweye waajib bay ku tahay waa cilmiga duruuriga ah weeyaan oo qof kas looga baahaya markaasi yacni lagama maarmaan looga baahaya inuu barto loo baahan yahay sooma jeedid haddii kale uusan fahmayninba wuxuu muslim ku yahay markaasi fadlu laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah fadliga ay leedahay can abi hurayrata radi allahu canhu can inabiyi sal allahu caleh wasalam qaala nabigaa wuxuu yidhi man shahida qofka qira an laa ilaaha ay laa macbuuda bixaqin ila allah ninka qira mustayqinan qalbuhu qalbigiisana xaalo u rumaysanaya biha kelimadaasi fabashirhu biljanna janna ugu bishaaray buu nabiga alahi sal alay slam abi hureyra janna ugu bishaaray rawah muslim xadiidka warinaya wey bimacnaa ninka qiraya laa ilaaha ila allah qiraya weliba qalbigiisana yaqiinsanaya kelimadaasi qirideeda qalbigana yaqiinsanaya oo carabkiisa qalbiga isku waafaqsan ninka dadka jan ugu bishaaray markaasi yaa laa ilaaha ila allah keliya lafdiga lagu dhawaaqa ma ahane qalbiga laga rumeeyo wey sidoo kalena in camalkeeda lala yimaado waxay farayso lala yimaado markaas waxay reebaysana laga fogaado wey fadlu salawaati alkhams salaadaha shanta aan tukanayno fadliga ay leeyihiin baa laga hadlaya wacan jaabir bni cabdilaahi radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sal allahu calayh wasalama ilaahay rasuulkiisiibaa wuxuu yidhi maalu salawaati alkhamsi salaadaha shanta ah maalkooda asalkooda ama tusaalahooda ka maali nahrin sida webi oo kale weeyaan webigoo jaarin soconaya amrin oo mool ah w biyo badan wada w amrin macnaa biyo badan wada wey calaa baabi axadikum webigaasoo kolkaana maraya axadkiina albaabkiisa kormaraya yakhtasilu kolkaana qubaysanaya axadkaasi min webigaasi kula yowmin maalin kasta hamsa maraatin shan jeer ku qubaysanaya rawaah muslim maalinka shan jeer ku qubaysanaya ka waran ninkaas jirkiis ma wasaq ku harayso maya kolka salaada sidaasoo kale weeyaano waxay kaa dhaqaysa oay kaa nadiifinaysaa dunuubta sakaa'irta ah oo adigu aad ku dhacdhacaysa markaas marka salaada qofka muslimka ah daahiran wa baatinanba way u daahirinaysaa wey daahirkana weysadiibu ku daahirinaya ayay ku daahirinaysaa baatinkana dunuubtiibaa laga dhaafaya oo sakaa'irta ahayd wey salaada fadligaasi leedahay in laazimana waxa weeyaan waa ra'sulmaalkaagii wey qofka markuu ra ra'sulmaal u haysto ayuu faa'iida raadiya sooma niman ra'sulmaal haysanin faa'iida ma raadin karayaa maya kolka salaada ra'sulmaalkaagi weeyaan fadlu salaati alfajri waalcasri salaada fajrka iyo casirka fadliga ay leeyihiin baa laga hadlayaa وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال وحير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحير من صلى البردين لبدا ققبو نكت كذا دخل الجنة جنة وقال متفق عليه لبدا ققبو وصلاة فجر كحل قبو ودعني كزو آديسا هرددنا معان تاي عصر كان حل مركان قرحض أي مركان سيقابان يسو oo shaqadiina yani kulaylkiina markaan joogsaday oo ninkana u daalan yahay kusoo aadaysaa marka salaadaha labadaa salaadood oo la xifdiyo oo la ilaaliyo oo lagu dadaalo haddii waxaa weeye saddexdii kale ayaa ayagana fududaanaya qofkan haddii mar salaadaha jamaacada oo tukashadooda wakhtigooda sidaa ugu laasimo waxaa loo rajaynayaa ilaahay subxaana wa tacaala raad ahaanshihiisa wey raad ahaansha allah subxaana wa tacaala ayaa loo raadinayaa maana loo yani maaragta sugaya sidaas loo rajaynaya wey fadlu salaati alcishaai waalfajr salaada cishaha iyo fajrka fadliga ay leeyihiin ayaa mowduucan looga hadlayaa wey wa can cumaan bni cafaan radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay rasuul allahi sal allahu calayhi wasalam ayaan maqlay yaquulu odhanaya rasuulka man sala alcishaaa buuri rasuulka cishaha ninka tukada fii jamaacatin ku tukada fakaannamaa qaama waa asigoo istaagay oo kale wey nisfa leyli habeen barkiis asigoo taagnaa oo kale cibaado u taagnaa oo kale wey waman salla subxa ninka tukada salaada subxa fii jamaacatin ku tukadana fakaanamaa salla leyla kullahu habeenka kulligiis asigoo tukaday oo kale wey rasuulka caleyhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay cishaha ninka jamaaca ku tukado waa asigoo caawa dhan taagna oo kale lamid maya cishaha ninkii ku tukada habeenkan barkiis asigoo cibaado u taagna oo kale wey ajarkaasa loo qoraya wey ninka salaada subaxa jamaaca ku tukadana haddii caawo dhan asigoo taagna oo kale lamid tahay wey rawaahu muslim fadlu sawmi can abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llaahi sal allahu calayh wasalam rasuulka calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu yidhi man saama ramadaana bishaan ramadaan qofkii sooma iimaanan rumayn allah subxaana wa uu rumaynayo iyo waxtisaaban ajar gurubsasho oo yacni ramadaankaasi soonkiisa allah uga ajar gurubsanayo ninka u soomaa qufira lahu cala dhaafaya maa taqadama min dembihi dembigiisa wixii hormaray muttafaqun calayh fadlu leylati alqadri leylatulqadarka fadliga uu leeyahay weeyaan mowduucan can abi hurayrata radi allahu canhu can nabiyi sal اllahu alayh wasalam qaala nabiga wuxuu yidhi man qaama qof ka kaca laylat alqadr habeenka leylat alqadarka ah iimaanan rumayn ou rumaysan yahay habeenkaasi fadiilada uu leeyahay iyo waxtisaaban ajar gurubsasho ilaahay subxaana wa tacala ajar gurubsanayo ninkii habeenkaa kaco oo cibaado ku dadaalo ufira lahu ninka waa la dhaafaya maa taqadama min dembihi dembigiisu wixii hormaray muttafaqun caleyh kolka fadiilada soonka iyo laylatulqadarka ay leeyihin waad dareemi kartaa wey intaanoo dhan waxaa weeye inaan ku dadaalno wey inaan ku dadaalnaa la rabaa oo aan xil iska saarno cibaadaha ilaahi subxaana wa tacaala wax kastoo allah lagu raaligelinayo rabbi oo ka raali noqonayo raaligelintiisa oo jecel yahay inaan dadaalka iyo diiradda saarnaa haddaba wey <clears throat> fadlu lxaji xajka fadliga uu leeyahay وcan abi hurayrata radi allahu canhu qaal wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sal اllahu calayh wasalam ilaahay rasuulkiisii baa wuxuu yidhi man xaja qofka xajiya hada albeyta beytkan kacbada ninka soo xajiya falam yarfus afxumana samaynin xan iyo aflagaado iyo iskudir iyo fuxsho iyo waxaasoo dhan ka fogaadowe walam yafsuq faasiqnimana aan samaynin shay ilaahay caradiisa ku imaanayo oo munkar ah ama macaasi ah aan samaynin oo yacni ilaaliya inta xajka uu ku guda jiro is-ilaaliya carabkiisa iyo yacni maaragtay farjigiisa iyo intaba ka adkaada rajaca ninka wuu soo noqonayaa ka yowmi waladatu ummuhu hooyadiisii maalintay dhalaysa oo kale bimacnaa dunuubtii oo dhanba laga soo nadiifinaya wey wixii dunuub oo dhanba laga soo nadiifinaya ilaa dunuub kabaa'ira inay jirto mooyaane oo shuruudu tooba u baahan muttafaqun caley addunyaa sijnu lmumin adduunyadu qofka muminka xabsigiisii wey can abi hurayraa radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam <laughs> ilaahay rasuulkiisiibaa wuxuu yidhi addunyaa sijnu lmumin buurnabiga adduunyadu qofka muminka ah xabsigiisi weeye amar nebiga wa jannat lkaafiri kaafirkana jannadiisi wey siday ku noqotay muminka xabsigiisa waxay ku noqotay qofka muminka ah adduunyadan haddii dhaqaalo kasa la siiyo adduunkan hanti kasa la siiyo wax kasa gacanta loo geliyo marka loo fiiriyo jannada ilaahay adduunyadan xabsi u noqonaysa qofka muminka wey yacni gaalkana jannadiisu weeyaan bal sidee wey gaalka asigana adduunyadan haddii faqiirtinimo iyo dhib iyo rafaad waxa ugu liito adduunyadan hadduu maro laakiin marka loo fiiriyo aakhiro cadaabka sugaya adduunyadan jannay u tahay gaalka wey ya adduunyadan jannay u tahay weligiis faqiirnimo iyo rafaad iyo meesha ugu dambeyba hamar hadduu doona wey adduunye waxay unoqonaysaa jannay u noqonaysaa marka loo fiiriyo cadaabka aakhira sugaya rawaah muslim xadiidka warinayo aadaabu اlakli cunidda aadaabta loo rabo qofka muslimka a ah, raashinka markuu cunayo aadaabta looga baahay inuu u cuno wey wacan cumar ibn abi salamata radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala lii rasuulu llahi sala allahu calayh wasalama ilaahay rasuulkiisii baa wuxuu igu yidhi yaa ghulaamu wiil yahow sami illaaha ilaahay magacow wakul biyamiinika midigtaadana ku cun wakul mimaa yaliika xeerada meesha adigu ku xigtana ka cun waa kaw ya kow bismillaah dheh raashin marka la bilaabayo bismillaah ayaa laleeyahay haye wakul biyamiinika midigtaadana ka cun waa kulmi maayani xeerada meesha adiga ku xigta cun mar weliba haddaa keligaaga tahay haddii lagula fadhiyaba adiga xaggaaga cun maxaa yeele aadaabtay ka mid tahayo haddii mar weliba aniga keligaygaan ahayo meesha rabaan ka cun haddaad tidhaahdo beri jamaacadii ama dadka aad la fadhiisanaysay ayaad yacni dhibaysaayoo hadhoodii maaragtay taataabashku dhibaysaa wey marka hadda waa inaad barataa xibtadaada ka cun yaa dhexdaha laysugu yimaado sidaasw marka aadaabta qofka muslimka ah sidaasaa la rabaa in loo ilaaliyo ilmahana loogu tarbiyeeyo gabdhaha iyo wiilasha wiilsha intabaw barakatulijtimaaci cala acaam raashinka oo lagu kulmo barakada uu leeyahay baa laga hadlaya raashinka cunidiis oo lagu kulmo saddex afar shan lagu cuno markaasyo barakada uu leeyahay wey wey وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيري طعام الاثنين لبن راشن كودا كافي الثلاثة سدح وكاف وطعام الثلاثة سدح راشن كودنا كافي الأربعة أفرن وكافين يا متفق عليه راشن كان مثلا لبن بسوء تلقى شروع بريسوي labadii nin baa kusoo kordhacay oo muslim ah nin walaalkooda kusoo kordhacay raashinka dhexda lasoo dhigaya saddexdoodii wey saxanka lagu shuba waa lasoo dhexdhiga bismilah belay saddexdoo isla cunayaan ilaahay waa u barakeenaya subxaana wa tacaala khalaas waa sidaas wey yaa saddex nin baa loogu talagelay rubac iyo tumun ahaa afar nin afaraadaa soo dhexgelay waa lagu soo shuba raashinka hal meelaa la keenaya yaa saxanka lasoo shuba dhammaan waa lasla gacangelina bismilah bala leeya ilaahay waa barakeenaya subxaana wa tacaala sidaas wey mooyaane maaha adiga laguguma talagelin maaha wey iyo xamar waxaa laga sheegi jiray markii hore yani qofkadii matalan safar uu ka yimaado reer u soo martiyo xilli qadada mar hore la dalbay u yimaado waxaa la dhihi jiray arniyo adiga qadadaada laguma darsanine bal xoo kunkan shilin qaado oo maqaayid tag ah ee la odhan jiray waxaas ma jiraan wey yaa waxaas ma jiraan waxaasoo kale waxa weeye gaala lagu dayanaya waa gaalada dhaqankoodii weeyaan nin dhan kuu soo martay ama nin dhan kuu yimid inaad tidhaahdo anigu qadadaada maku darsan maxay igu soo sheegi weysay casho makugu darsan maxaad igu soo sheegi weysay waxaas ma aha wey wixii markaa guriga yaala la wada cunayaa haddii afar nin aad ugu talagashay labana ay yimaadaan toddoba noqdaan waa lasoo soo dhexdhigaya bismillaah la leeyahay ilaahay baa barakaynaya subxaana wa tacaala muttafaqun caleyh almu'minu ya'kulu fii miciyin waaxid ninka mu'minka ah wuxuu ku cunayaa xal yacni mindhicir buu ku cunaya hal mindheeranbu ku cunaya oo macnaha waxa weeye ilaahay baa u warakaynaya cunida wey wa can ibni cumar radi allahu canhuma qaal wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam ilaahay rasuulkiisii baa wuxuu yidhi ina almu'mina qofka mu'minka ah ya'kulu wuu cunayaa fii maciyin waaxidin hal mindheer keliyu ku cunaya wa ina alkaafira aw almunaafiq kaafirka ama munaafiqa ya'kulu asaguu cuni fii sabcati amcaa toddoba mindheeru ku cunaya muttafaqun caleyh raashinka ma deeqayo maxaale bismillah ma dhahayo haddana nin caqiido iyo islaamnimo aaminsan ma aha wey kolka raashinka maantao dhan oo iska cuno o iska daaqaya laga yaabo maalintii toddoba jeer inuu wax cuno lix jeer inuu wax cuno baynamaa qofka mu'minka ah. hal mar hadduu cuno ilaahay subxaana wa tacala u barakaynayo hal mar cunaya xoogaa ka cunaya maantao dhan ma gaajoonaya haddana laakiin nin gaal ama munaafiq hadduu yahay raashin ma badeeqaba raashima deeqayo waa wax al wii loo keeno zamun buu ogyahay markaa sidaasy wy macalitadawamin dheceru ku cunayo bur nabiga ninka gaalka wy ama munaafiqa markaas wy fadlu samti aamusida fadliga ay leedahay wy bimacnaa in laga aamuso hadallada maalaayacniga ah iyo hadallada dembiga ka imaanaya laga aamuso amaa khayrka mar weliba in la akhri waa loo baahanya haddaad awoodi karto afkaaga tasbiixda iyo qur'aanka iyo khayrka inaad ku sheegto daa'iman oo mar aadan aamusada awood kar waa samaynaysaa wey laakiin waxa laga aamusay waa maxay xadarada xunxunkaa wey aflagaadada iyo xanta isku dirka iyo wixii xumaan keenay oo dhan laga aamuso wey wa can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuul allahi sala allahu caleh wasalam qaala rasuulku wuxuu yidhi man kaana yuminu biاllahi walyowmi alaakhir qofka ilaahay rumaynaya oo maalinta aakhira rumaynaya falyaqul khayran khayr ha sheego ow liyasmut ama ha iska aamuso muttafaqun calay rasuulka calayh salaatu wasalaam wuxuu leeyahay khayr ha sheego ama ha iska aamuso yaa u fiirsa wey qofka ilaahay dhabnimo rumaynaya aaq rumaynayo hadal fiicanoo wanaagsan sheeg haddii kale xan iyo isku dir iyo goomaar iyo wax la mida ah soomaa ka aamus markaasy wey maxaa dembi kuusoo jiidayaan wey taxriimu sabi lmuslim qofka muslimka oo la caayo xaaraamnimadkii baa laga hadlaya inaynan wanaagsanayn qof muslim la af wey wa can ibni mascuudin radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llaahi sal allahu calayh wasalam baa wuxuu yidhi sibaabu lmuslimi qofka muslimka ah la caayadiisa fusuuqun faasiqnimo wey wa qitaaluhu in la dilo dhiiggiisa la xalaalaystana kufrun gaalnimo wey muttafaqun caleh waad dareemaysa qofka muslimka ah marna ilaahay ka raali noqon maayo in dhibaato loo geyso man caadaa waliyan man caadaa lii waliyan faqad aadantu bilxarbi soomayn markaasyow ya ilaahay subxaana wa tacaala marna ka raali noqon maayo qofka muslimka ahna waa ilaahay weligiisa wey qofka muminka ilaahay weligiisa wey ilaahay weligiisana in la ilaaliyo wey carabkana xumaanta looga ilaaliyo gacantana dhaawac iyo dil iyo balaayo looga ilaaliyo marka sidaasyo wey waciidu man kafara akhaahu lmuslim goodiga qofka walaalkiisa muslimka ku gaalnimo xukmiya ama gaalaysiiya goodida loo goodinayo ku saabsan yahay waciidu man goodigiisii weeyaan kafara gaalaysiiyey akhaahu lmuslim walaalkiisa muslimka marat ninka gaalaysiiyey goodiga loo goodinayo ayuu mowduucan ku saabsan yahay وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال وحير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهي رسولك سيبا وحير أيما رجل رجل كي قال لأخيه ولالك سكير هذا يا كافر كير هذا فقد باء ولنقن بها كلمة داس أحدهما متكوت أي لنقن متفق عليه rasuulka caleyh salaatu wasalaam wuxuu leeyahay ninka walaalkiisa ku yidhaahda yaa kaafir walaalkiisa yaa kaafir ninka ku yidhaahdo yaa gaal iy ninka ku yidhaahdo kelimadaas labadaas midkood unbaa la noqonaya haddii kan lagu yiri kaafir oy asiga dhabarka kori hadduusan kaafir ahayn ki yiri kusoo noqonaysa markaas marka iska ilaali waxyaalaha noocaas oo kale ah ninka iska gaalaysiiyo khatarteeday leedaha marka sidaas annahyu can ilishaarati bisilaaxi reebid laysaga reebaya u baab yahay in hub laysugu fariiqo can alishaarati fariiqid bisilaax hub lagu fariiqo yani qofka toorey ama xabad bistoolad ama oriaaka ama seef ad aalo wax dilayso qof in lagu farfiiqo oo lagu guulguulo ah, la yidhaahdo sidaasoo kale wey sida maalan wax badan ay dhacday waa iga fakatay waa ku dheeldheelayl ay dhacday oo kale wey taasi khatarta ay leedahay reebid layska reebayo ayuu mowduucan ku saabsan yahay wey wa abi hurayrata radi allaahu canhu anna rasuula allahi sala allahu caleyh wasalam qaala rasuulka wuxuu yidhi laa yushir axadukum axadkiina yuusan ishaarin calaa akhiihi walaalkiisa muslimka ah bisilaaxi hub wax dilaya yuusan ku ishaarin toori ha noqoto yacni bistoolad qori ha noqdo ama seef ha noqoto ama waran ha noqdo yacnii walaalkiina axadkiin yuusan ku farfiiqin calaa akhiihi walaalkiisa bisilaaxi wey maxaa yeelay fa innahu asigu laa yadri ma garanayo lacalla shaytaana shaydaan wuxuu mudan yahay yanzicu fii yadihi gacantiis inuu ka bixiyo shaygii ya yanzicu inuu ka bixiyo shaydaan fii yadihi kaa gacanta inuu ka bixiyo oo fa yaqacu marka ninkii uu ku dhaco fii xufratin god oo min annaari ka mid ahw god naarta ka mid ahw nin muslima dhiiggiisa bilaashkaas lagu dhaafi maayo waa iga fakatay lagu dhaafi maayo ma u malaynaynin iyo waa ciyaara iyo waa iga fakatay wax diin ma noqonaya arrinkaasi sooma jeedid qof muslim baa dhiiggiisa daadinaya waa iga fakatay laga yeeli maayo yaa u fiirsa wey marka hore maxaa keen inaad ku farfiiqdo oo aad ku dheesho maxaa keeni wey ma lagu dheela markaas meeqaa maanta dhacday oo inti qori oo ammaankiisa furan yahay lagu farfiiqa huho la yidhi markii dambena yacni bahashii gacanta ku taabtay yacni meeshii yacni farta inta ku taabtay isla markeena maaragtay cabaddii inta ka fakatay ninkii ku dhacday markaas oo sidaa ku dhintay wey marka arrimaha khatarta ay leedahay markaa sidaasyo wey korka in ilaahay laga baqoy subxaanah wa tacaala aala kastoo wax dilayso in lagu ciyaaro oo laisugu farfiiqo shareecada ilaahay ma qabta khatarteeda leedahay wey attaxdiiru min fitnati الnisaa ka digidda haweenka fitnadooda laga digayo weeyaan haweenka fitno wey waxay kaa fidnaynayaan ilaahay cibaadadiisa daacadiisa waxay kaa fidnaynayaan xaqa waxay kaa fidnaynayaan diinta ilaahay inaad u gargaarto marka haweenka fidnowi haweenku wixii wanaaga waa lagu raacaya laakiin mar haddii ku keenaan hebelowba saas ah hebelayaa saas ahayd iyo markaad usoo hadal qaado ilaahay diintiisan rabaa inaan maaragta u gargaaro war adigu aad iiga tegi iyo kidaa yeeli iyo waxyaalaha noocaasiyo fitanta mar haddii timaado haweenayda laga yeeli maayo waana khatarteeda leedahay can usaamata ibni zaydin radi allahu canhuma can inabiyi sal allahu caleh wasalam qaala nabigaa wuxuu yidhi maa taraktu bacdii gadaashayda idinkama tegin buu nebiga fitnatan fidno idinkama tegin fidnadoo adara ugu dhib badan cala arijaali ragga min annisaai haweenka xaggooda ugu dhib badan wey fidno yacni ragga ugu dhib badan haweenka xaggoodana kasoo soo gaaraysa fitnadaasi rasuulku wuxuu yidhi ugama tegin yacni gadaasheeda kama tegin wey maa taraktu bacdi nibur gadaasheeda kama tegin fitnatan adara cala arijaali ragga ay ugu dhib badan tahay fitnadaasi min annisaa haweenka xaggooda muttafaqun calay maxaa ila haweenku ilaahay baa noo sheegay subxaanahu watacaala yaa ayuha aladiina aamanuu ina min aswaajikum wawlaadikum fitna soomayn yaa soomayn ayad yaa ah kuwa alle rasuulkiisa rumeeyayo yacnii awlaadiina iyo xaasaskiina waxaa ka mid ah kuwa fidno wadayaal ah oo inaad ilaahay diintiisa u gargaartaan inaad xaqa sheegtaan inaad cibaadaysataan oo marna ogolayn markaas adduunyo iyo waxyaalahan maalayacniga uun yacni maaragtay fidno iyo fasaad kula hor istaagayo yaa waxay kugu dirayaan waxyaalaha shareecada reebta inaad u samayso ya inaad u soo gado inaad u labisto ama ay marsadaan balaayo unbay kugu ka horkacayaan markaasyowi kolka waxa weeyaan in la iska ilaaliyo weeyaan haweenka sidoodaba fitantooda inaanan lagu kadshoomin oo ilaahay laga baqo subxaana wa tacala imisa maanta oo camalkan jihaadiga ka fadhiisatay haween dartood markaasyowi oy leedahay waryaa kaalay dhaqaal intaa darabta anaa ku siinaya meeshaan iska fadhiiso anaa shaqaynaya guriga ilmaha ii yahay ay leedahay markaas imise maanta jihaadka ka fadhiisay waxay uga fadhiisteen ay tahay keliya haween dartooda wey iyo haween dartood ee uga fadhiistaan markaasyowi marka ma ilaahay baad raaligelinaysaa mise haweeney baad raaligelinaysaa markaasyowi marka jihaadku ilaahay subxaana wa tacaala ayaa lagu raaligelinayaa marka haweenayda aad raaligeliso iyo allah aad raaligeliso waxaa khayr badan oo aad og tahay ilaahay in la raaligeliya subxaana wa tacaala midaan meel ay kaa bixin karto ayaan haba yaraatee jiren markaasyowi maa fi lisbaali min alwaciidi mowduucan wuxuu ku saabsan yahay isbaalka waxa ka soo arooray oo min alwaciidi goodi ah isbaal waxaa la yidhaahdaa sida matalan ninka ragga ah labiskiisa hoose sida surwaalka iyo qamiiska iyo macwista iyo inuu canquga ka hoos mariyo kaasa la yidhahdaa isbaalka markaas wey goodiga ka soo arooray arinkaas ayuu mowduucan ku saabsan yahay can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu caleyh wasalam qaala rasuulku wuxuu yidhi maa asfala waxa hooseeya min alkacbayni labada canqo waxa ka hooseeyo min alizaari macwista xaggeeda macwista xaggeeda labada qolada wax ka hooseeyo surwaal ha noqdo macaws ha noqoto ama qamiis ha noqdo iskuma weeyaan labada canqow wixii ka hoosey rasuulku wuxuu yidhi fa fi naari naarta dhexdee ahaatay rawahu albukhaari naarta dhexeed ahaatay bur nebiga wixii labada canqow ka hooseeya waa khatartay leedahay yaa khatarta ay leedahayow naarta dhexdeeda ay ahaatay buu leedahay rasuulka salawaatu rabbi wasalaamu caleyh markaa sidaasyow marka dhowdii waxaa weye anigu waa iga dhadhacaysa iyo kidaab ahayd ma jirto marka hore habla rabaa qofka muslimka ah inuu iska ilaaliyo ama haweenka ayaga waxaa loo ogol yahay in maradooda canqowga ka hoos mariyaan bal dhulka ay gaarsiiyaan ayaga raalli baa looga yahay maxaa yeelay cawro wey lugahooda inay asurana waa waaji markaa wey taxriimu taswiiri dawaati alarwaax kuwa arwaaxda u saaxiibka ah ruuxyaalka u saaxiibka ah la sawiridooda xaaraamnimadkeeda in la sawiro geedaha iyo dhagxaanta iyo jamaadaadka waxba dhibaata ma leh laakiin xayawaan oo nafley ah kaneeca baa allah ka dhiga in la sawiro ma bannaana waa xaaraam oo sawirkan marka midkan artistaha oo aan ahayn kaamirada markaas kaamiradu waxba dhibaato male yirahdaan culimadu laakiin midkan oo boorarka iyo artistayaasha ay sawirayaan marooyinka lagu sawirayo derbiyada lagu sawirayo boorarka lagu sawirayo kaa weeyaan ama haddii kale farshaxan ahaan loo samaynayaba geedihii iyo dhagxaanta inta lasoo qorqoro xayawaan laga samayn ama bani aadan laga samaynayo kaa wey hadda waxa loo jeedo wey وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول عيري إن الذين كوا يصنعون سمين هذه الصور سويرة كان أما مقالة كوا سمين oo farshaxan ha noqoto artiis ahaan ha noqoto yucadabuuna waa la cadaabaya bur nabiga yowma alqiyaamati maalinta qiyaama waa la cadaabaya yuqaalu lahum weli waxaa lagu odhanayaa axyuu nooleeya maa khalaqtum waxaad adinku abuurteen nooleeyabale muttafaqun caley soo adinkuma abuurin soo adinkama samayna haye nooley naf ku surowe ma igaa samayn kara wy yaa mayagaa noolayn kara wy marka waa cadaab iyo ciqaab khatar ba lagu mutaysanaya waxyaalaha noocaas oo kale idibta islaamka ka mid maaha wy buyuutun laa tadkhuluha almalaa'ikatu guryo malaa'igta ilaahay aan gelaynin waa malaa'ikatu raxma loo jeeda wy ama malaa'igtan oo kiraamu kaatibiinka ama raqiibi catiin catayd ayagu waxa weye daa'iman qofka maba ka haraanba ilaa inuu mashquul galo ama inuu qaawan yahay mooyaane ay bannaanka ka istaagayan mooyaane inta kale meel kastoo gala ay weygelayaan ina shaqadooda waa daa'im weeyaane malaa'igta dhilshay waa malaa'ikatu raxma weeyaan guryo aan gelinin baa jirta markaas yowi wa can abi dalxata radi allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu caleyh wasalam qaala rasuulka wuxuu yidhi laa tadkhulu lmalaa'ikatu malaa'igta geli mayso beytan guri fiihi guriga dhexdiisa kalbun ay uu ku sugan yahay walaa suuratu ama sawr uu ku sugan yahay guri dhexdiisa shay uu ku sugan yahay walaa suurata ama sawir ku sugan derbiyada lagu dhadhejiyey waxaa weeye yani maaragta ama yani maaragta guryaha la dhex dhigay sawira noocaas ama ay dhex fadhiyo guriyo yani malaa'igta ilaahay ma gelayso marka in layska ilaaliyo weeyaan waxyaalaha noocaasoo kale khatarta kuu keenaya muttafaqun caleyh axabu lamaakini ila allahi amaakinta loogu jecel yahay ilaahay subxaana wa tacala intii ka ah can abi hurayrata radi allahu canhu can nabiyi sal allahu aleh wasalam qaala nabigaa wuxuu yidhi axabu lbilaadi bilaada loogu jeceelka badan yahay axabu lbilaadi ay axabu lardi wey dhulka loogu jecelka yahay ilallahi ilaahi subxaanah wa tacaala dhulka meeshiisa loogu jecelyahay ama bilaada meesha allah loogu jecel yahay masaajiduhaa wey wa abqadu bilaadina ila allahi aswaaquha wey bilaadda meesha loogu nacab yahay ilallahi alla intii ka ahna aswaaquha suuqyadeedii rawaa muslim maantana waxaan arkaynaa masaajidadii in la faariqiyey oo suuqyadii la buuxiyey maan arkaynaa sooma suuqyadii maanta waa buuxan iyo inta ganacsanaysa iyo inta maalayacniga yanii kuraasa u fadhiyo yanii fadhi kudirirka iyo fisqiga iyo shaxaadka iyo meesha u fadhiyo wax la soo koobi kara sooma jeedi waad arkaysa maanta wy suuqyadii balaa camri masaajidadii way firaaqo wey waana meesha loo jecel yahay bilaada ilaahi subxaana wa tacaala masaajidyada wey masaajidadiiba la faraqeeyey sooma jeedid waxaad arkaysaa ninbaa maanta afar iyo labaatan ka saa masaajidka hortiisu fadhiya maqaayi meeshu fadhiya shaahu ka cabaya saas arkidaa la yiri salaad baa la aadaamaya waa dhumanaya cashar baa la akhrinaya waa dhumanaya ma soo gelaya ma fiirinayo waa nasiib daro iyo khasaaro wey waa qof ilaah baadiye kaas baadinimo ku dhacay khasaar nasiib daran waa ku dhacay wy marka waa in ilaahay laga baqaa subxaanahu wa tacaala bay dadka ilaahay la camir ahdaba wey calaamaat lmunaafiqi munaafiqa calaamooyinkiisii halkaa looga hadlaya wa can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalam qaala rasuulka wuxuu yidhi aayat lmunaafiqi alaaun munaafiqa calaamadihiisa rasuulku wuxuri saddex weeyaan buy idaa xadaa hadduu sheekaynaya kadaba been buu sheegi wa idaa wacada hadduu yabohan tumana aqlaf wuu burinayaa waida tumina haddii la ammaanaysana khaana wuu khayaamay muttafaqun calay rasuulka calayh salatu slam wuxuu leeyahay munaafiqa nifaaqa low u kala baxaya nifaaq ictiqaadi iyo nifaaq camali ayuu kala baxaya kan camaliga weeyaan hadda kan laga hadlaya ma ictiqaadiga ma nifaaq ictiqaadigaas waa gaalnimo wey kaas gaal wey mushriga wey ama nifaaqan camaliga weeyaan midkaad laga hadlayo wey rasuulku hor munaafiqa calaamadihi saddex wey hadduu sheekaynaya been buu sheegaya hadduu ballandhigana wuu burinaya haddii wax lagu ammaanaysana wuu khiyaamaya shilin laguma ammaanaysan karo had laguma ammaanaysan karo wey marka saddexdaan calaamo iska ilaali haddii midood aad ku aragto munaafiq baad noqonaysaa munaafiqna haddii ilaahay caradiisa iyo ciqaabkiisa ku dhacaya markaa sidaas wey fadlu silati raximi qaraabood oo la xiriiriya fadliga ay leedahay wy wacan anasin radi allaahu canhu ana rasuul allahi sal allahu calayh wasalam qaala rasuulka wuxuu yidhi man axabba qofka jecel an yubsada lahu in loo waasiciyo fii risqihi ninka risqigiisa in loo waasiciyo jecel wayunsa'a lahu loona dibdhigo fii aarihi wy raadkiisa loo dibdhigo jecel falyasil raximahu qaraabadiisa xiriiriy nabiga yidhi calayh salaatu wasalaam qaraabadiisa xiriiriyo muttafaqun caleh qaraabada oo wanaag lagu xiriiriyo alla kacabsi lagu xiriiriyo dulmi aan lagu xiriirinin shirki aan lagu xiriirinin bidco diinta ilaahay kahor imaanaysa aan lagu xiriirinin yaa laba faa'iidaa laga helaya awalan risqigaaga ilaahay ku waasicinaya kuu barakaynaya sidoo kale raadkaagana ilaahay waa dibdhigaya subxaana wa tacaala owlaadaada ilahay wuxuu ka dhiga owlaad khayr badan buu ilahay ku siinaya sooma jeedin ama haddii kalena nin dadka dhexdooda magac wanaagsan u yaalo jacayl u yaalo loo ducaynayo markii lasoo xasuustaba haddaad dhimatid xataa ayuu ilahay kaa dhigaya subxaana wa tacala markaa sidaas yowy marka waxaa weeye qaraabada oo wanaaga lagu xiriiriyo waa arin aad u muhiimsan haddaba sidaa way muttafaqun caleyh wujuubu nikaaxi daati اddiin gabadha diinka u saaxibkaa ah la guursashadeeda waajibnimadiyo wey yaa gabdhaha iyagoo dhowr nooc loo guursado haddana nebiga calayhi salaatu wasalaam baa waxnugu boorinayaa midda daadutiinka ah tawxiidka iyo caqiidada saxda midda u saaxiibka ah oo kitaabka ilaahay baratay oo mutaxajibado aadaabta leh la guursashadeeda waajibnimadii weeyaan وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي وحيري تنكع المرأة haweenayda waa la guursadaa buu nabiga liarbacin baa loo guursadaa buu nabiga calayhi salaatu wasalaam haweenayda waa la guursadaayo liarbacin afar baa loo guursadaa afar shay ayaa haweenayda loo guursadaa limaalihaa maal ay leedahay waa loo guursadaa walixasabihaa sharaf ay leedahayna waa loo guursadaa walijamaalihaa qurux ay leedahayna waa loo guursadaa walidiinihaa caqiido iyo diin ay leedahayna waa loo guursadaa fadfar bidaati iddiin nin u cuduraya calayhi salaatu wasalaam midda diinka u saaxiibkaa ah markaas wey fadfar ku liibaan bidaati diin midda diinka u saaxiibka ah ku liibaan taribad yadaaka labadaada gacmood ha dhuldhaceen muttafaqun caley labadaada gacmood ha dhuldhaceen maxaa loo jeeda macnaa hanti waxaad haysataba ha kugu baxaanee haddaadba guursanayso midda diin u saaxiibkaa ah guurso mid caqiidadeeda hagaagsan bidcada iyo shirkiga iyo waxyaalaha noocaas munkarka fasahaadka garanayso ka fogaanayso oo ilaahay subxaanah watacaala dhabnimo u caabudayso taa guursow maxaa yeelay faraca ama caruurta ayada ilaahay u kaa siinayo ayaa waxaa loo rajaynayaa caruur wanaagsan inay noqdaan oo ahlu khayr ah oo fiican inay noqdaan markaas haweenaydu markay tahay haween fiican markasta sidaas lagu garanaya soo ma jeedid yacnii camalkan jihaadii markay u bilowday waxaa xaqiiqiyan loo arkay haweeney wiilal saddex iyadu ay dhashay intay qoryaha u soo gaday ay tiri orda jihaadka aada markaasyow qaarkoodna ay shahiideen markaasyo ayada usoo gadayo wey cajiib u fiirsan wey yaa ayada usoo gaday kuwanana maanta in badan maad argaysaa maanta in badan waxaad arkaysaa haweenka hooyooyinka wiilashooda in ay dibadaha gaalada ay u dirayaan maraykan yurub u direen intaad jihaadka geli lahayd yurub iyo aad maraykan iyo aad baa laleeyahy yaa u fiirsa wey yaa waxa la horseedayo haweenna ilaahay subxaana wa tacaala inuu diin ka fahamsiiyey oo qur-aanka fahamsiiyey oo diinta macnaheeda cisigeeda ay fahmeen caruurtooda intay wiilashoodii ay qoryo u gadeen bay yidhaahdeen jihaadka aada ya oo ilaahay diintiisa u gargaara u fiirs markaasyow kolka waxaa weeye midda diinka ah <clears throat> waxa weeyaan ilmaha ay dhashay wanaag baa laga rajaynaya khayr baa laga rajaynaya sooma jeedid kolka sidaa wey fadfar bidaati diin taribat yadaaka buula nabiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh muttafaqun caleyh ajru lxaakimi xaakimka ajarka uu leeyahay xaakimka waxaa weeyaan oo ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nebigiisa wax ku xukumaya loo jeedaa wey xaakimka yaa xukunkiisa waafajinaya kitaabka iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam ajarka uu leeyahay baa laga hadlaya marka sidaasyo wey yaa ajarka xaakimka u leeyahay wey goormoo laakiin asiga laftiisii ou xukumayaa kitaabkii sunnada markuu aqoon u leeyahay wey waa markuu aqoon u leeyahay ani muslim baan ahay sharecada ilaahan xukumaya mana aqaano lagaa yeeli maayo wey qofku waa inuu yaqaana kitaabka iyo sunnada iyo adilooyinka yacni ma haddaba loo xujaysanayo oo loo daliilsanayo masaa'isha uu xukumayo waa inuu aqoon u leeyahay markaa sidaasyo wey can camr ibni caas radi allahu canhu annahu samica camr ibni caas ayaa wuxuu maqlay rasuul allahi sala allahu calayh wasalam yaquul rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo odhanaya ayuu maqlay idaa xakama alxaakimu xaakimka hadduu xukumo fajtahada dadaalo uma kadibna asaaba uu asiibo xukunkii falahu ajraani wey laba ajar buu leeyahay wuu xukumay xukunkiisu ku dadaalay muxuu ku dadaalay inuu sunnada iyo kitaabka waafajiyo xukunkiisa ayuu ku dadaalay alxamdulilah ilaahay fadligiisa wuu waafaqay xukunkiisa kitaabkiibuu si sax u waafaqay laba ajar buu leeyahay wa idaa xakama hadduu xukumo fajtahada ou dadaalo uma kadibna akhda ou gefo falahu ajrun ayuu leeyahay wuu dadaalay laakiin masaladii aayaddii macnaheeda kadib si kal ka noqday ama xadiidkii markaas masaladii wuxuu u xukumay si khaldan asigoo laakiin dadaal badan muujiyey ninkaas hal ajar buu leeyahay nabi alai buu yidhi hal ajar dadaalkii ou dadaalay ayuu leeyahay ajarkii ou leeyahay markaas muttafaqun calay kolka xaakimiinta dadka ilaahay subxaana wa tacaala yacni maaragtay haddaba xaakimiinta noqonayo wax xukumayo waxa weeyaan waxaa laga rabaa in ilaahay ay ka cabsadaanoo ay bartaan kitaabka iyo sunnada ay bartaan oy si fiican wax u fahmaan baa la rabaa markaasyow sooma jeed inay si fiican wax u fahmaan baa loo baahan yahayow maalan minhaajka keliyaan bartay anigu wax baan xukumaya ma soconayso wey waa in adigoo minhaajkiina bartay kitaabka sunnaduna inaad barataa wey si mas'aladan minhaajka uu xukumayo aad u ogaato meesha lagala soo baxay mas'aladaasi wey kitaabka qur-aanka meesha lagala soo baxay sunada meesha lagala soo baxay saad u ogaato anigu irshaadan akhrisayo minhaaj oo nawowi ayaan akhrisayo tawshiix ayaan akhrisay nin qaadi baan ahay keli lama rabo waa inaad kitaabka sunnada aad barata aimadaas ilaahay subxaana wa tacaala khayr ha siiyo dembigooda ilaahay ha dhaafo meesha ay kala soo baxeen adilooyinka masaa'isha ay xukumayaan waa inaad taqaanaa oo aad aqoon u leedahay marka sidaas yowi daacat lamiiri macsiya amiirka la hogaansamidiisa weeyaan haduusan macasiyo faraynin amiirka hadduusan macasiya faraynin in loo hogaansamo waa waajib oo sharca markaas can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuul allahi sal allahu aleh wasalam qaala rasuulku wuxuu yidhi man aطaacanii buu nebiga ninka aniga i aeeco faqad aaaca allaha ilaahay buu aeecay waman casaani ninka iga caasiya bur nabiga faqad casa allah allana wuu ka caasiyey waman adaaca amiirii wuxuuhi amiirkay ninkii adeeco faqad adaacanii wuu adeecay waman casaa amiiri amiirkii qofka ka caasiyana faqad asaani waa igu caasiyey muttafaqun calay marka nebiga amiirkiisa waa kuma nebiga amiirkayga uu leeyahy wuxuu u jeedaa qof kastoo maanta ummadda kitaabka sunnada u horkacayo yaa ummadda madax ugu noqday mas-uuliyad ugu qaaday meel uun maktab uun maktab uun oo makaatibta ka mid ah ummaddan mas-uul uga noqday kitaabkii sunnada markaasi wey waa nebiga amiirkiisa calayhi salaatu wasalaam yaa ku rasul ul sal l wasalam ninka amiirkayga adeeco anigu i adeecay wey waman casaa amiiri faqad casaani amiirkan intuu ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nebiga uu waafaqayo oo wax ku hogaaminayo in loo hogaansamo waajibu ilaa macsi inuu fara mooyaane hadduu macsi fara haddii waa laga fogaanayaa camalkiisa la qaadan maayo markaasi wey laa daacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq baa meesha imaanaysa wey almu'minu lilmu'mini kalbunyaani mu'minka mu'minka kale dhis oo kale u yahay dhis waad aragta waa la isdhexgeliyaa sooma bulkeetiga dhista caadiga waa la marka mu'minka mu'min kale saas u dhisaya dad mu'miniintu waa dad isku xiran wey waa dad midaysan wey waa dad cadowgooda hal meel uga soo jeedo wey waa dad isjecel waa dad isku kalsoon waa dad farxaddooda ay mid tahay murugadooda ay mid tahay wey sidaasa lagu yaqaana muminiinta wy can abi muusa alashcari radi allahu canhu can nabiyi sal allahu alayh wasalam qaala nabigaa wuxuu yidhi ina almu'mina qofka mu'minka ah lilmu'mini mu'minka kale kalbunyaani sida dhisti oo kale ayuu yahay wy yashuddu bacduhu qaarkii adkaynaya bacdan qaarka kale adkayna muttafaqun calay rasuulka ala sala slam wuxuu leeyahay waa sida dhis oo kale weeyaanu qaarkeed qaarka kale adkaynaysa wy waa sidaas wy waa sida laga rabo muminiinta maaha inay noqdaan koox koox iyo firqa firqa iyo inay noqdaanoo ayaga dhexdoos cadaaweysaan kuwaas reer hebelaa la yidhaahdaa kuwaas koox hebel waay in muslimiinta dhexdooda magac iskala baxaan oo sida laisku cadaaweysa ma aha wy mu'miniintu waa mid weeyaan kitaabkooda sunnadooda dariiqooda cibaadadooda oo dhan waa mid wey marka waa in jacaylkooda iyo kalsoonidooda iyo farxadoodana waa inay mid noqotaa markaa sidaas wey xaqu muslimi cala almuslim muslimka muslimka kale xaqa uu ku leeyahay ayaa mowduucan looga hadlaya can abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay rasuul allahi sala allahu calayh wasalama ilaahay rasuulkiisa ayaan maqlay yaquulu odhanaya xaqu lmuslimi qofka muslimka ah xaqa uu ku leeyahay cala almuslimi muslimka kale korkiisa khamsun shan weeyaabuu nebi waa shan raddu salaami salaanta oo la radiyo wa ciyaadatu almariidi ninka xanuunsan oo la booqdo waatibaacu ljanaa'isi janaasooyinka oo la raaco wa ijaabatu dacwati dacwadii ama yeeridii oo la ajiibo wa tashmiitu alcaatisi iyo ninka handhisooday loo duceeyo waa markuu alxamdu lilah yidhaahdo alxamdullah haddaad maqasho hadduu hoos u yidhaahdo oo aad maqli weyso wax laguma hayso wy laakiin hadduu kor yidhaahdo alxamdullah uu yidhaahdo yarxamuka allah ayaad leedahay wy asigana yahdiikum allah wayasulxu baalakum uu kusoo hogaaminayaa ridayaa wy kolka ninka muslimka muslimka walaalkii shantan xaq buu ku leeyahay wy walaalka hadduu ku salaamo wacalaykum salaam dhe hadduu xanuunsan yaha booqo haddii uu dhintay ama wax ka dhintayna maalintaas inta laga aasayo aaska ka dhacayo okaadi haddii gurigiisoo kugu yeero yeeridda haddayna bidca iyo waxyaalo shirki keenay xaaraan keeni aanan ahayn oo sida arooskii oo kale iyo wax lamidka wanaag hadduu kugu yeero ajiib hadduu handhisood alxamdulilah u ducay waa kaw waa xaq muslim muslimka uu ku leeyahayo kalsooni iyo jeceyl dhexdoodana uga dhalanaya markaa sidaas biru lwaalidayn labada waalid loo baarinimo falkooda wey labada waalid in loo baarinimo wada falo ajarka iyo sawaabka ee khayrka laga helayo ayuu mowduucan ku saabsan yahay an abi huraraa radi allahu canhu qaal abi hurera wuxuu yidhi jaaa rajulu nin ayaa yimid ilaa rasuulilaahi sal allahu alayh wasalama ilaahay rasuulkiisa ayuu u yimid ninkaasyow faqaala wuxuu yidhi man axaqu nnaasi dadka yaa iigu xaqnimo badan buu yidhi bixusni saxaabati la saaxiibidayda wanaaggeedaw la saaxiibidayda wanaaggeeda dadka nebi maxamudo yaa igu xaqnimo badan qaala ummuka burnamiga hooyadaa kugu xaqnimo badan qaala rasuulka ninkii adin warisa mamanayaa ku xigo qaala ummuka qaala ninkii warisa mamanayaa ku xigo qaala rasuulka war ummuka hooyada qaala suma manayaa ku xigo qaala abuuka muttafaqun calay aabbahaga ku xigow hooyada saddex jeer baa la sheegay maxaa yeele xanuunsiga iyo dhibka ay u soo martay canuga ayaa adag midda aabbaha wey iyadoo aabbaha iyo hooyada labadaba ay ku siman yihiin in loo baari noqdo oo yacni maaragtay la jeclaado lagu kala socnaado loo dheganugulaado labadoodaba ay waajibtahay markaas yow annahyu can alxasadi waamaalih reebid xaasidnimada iyo wa xaasidnimada waxa la midka ah sooma jeedid xiqdiga oo kale iyo carada iyo colka iyo waxyaalaha noocaasoo dhan reebidda la reebay u baab muslimiinta dhexdoo laga reebayo inay isu qaadaan markaas yow وcan أنس رضي الله عنه can النبي sلى الله عليه وسلم qaala نbigaa wuxuu yidhi laa تbاaqaduu haysu caroonina nbigaa dhahay sal عليه وسلم وlaa تacasadu hana isxasdina وlaa تdaabaruu ha isu dhabar jeedinina oo col ha isaga qaadina وkunuu noqda cibaad الlah ya cibaad الlah إkhwaanan walaalo noqda ya ilaahay tawxiidkiisa idin walaaleeyey islaamnimada idin walaalaysay ya shareecada ilaahay baa idin walaalaysay sooma jeedid kolka walaala noqda dad walaalo oo isjecel oo isxiriirinaya oo isu samraya isu dulqaadanaya isku kalsoon noqda markaas yowd walaa yaxilu limuslimin qof muslima uma banaana bur nebiga an yahjura inuu ka haajiro aqaahu walaalkiisa fowqa alaaati ayaam saddex maalmood waxa ka korayowd saddexda maalmood ayaanba la ogolaynba haddii kasii badatana waa kasii daran weeyaano dembi adag adag weeyaan nin muslima walaalkiisa muslimka ah adduunya darteed inuu col uga qaado ma fiicnowi waa icaaye iyo waa ixantay iyo yani wuxuu yidhi maarta hebeel baa tahay buu yidhi iyo oo waxa waxba ahayn oo adunyawi ah in ama waxbuu ii diiday maanta waxbaan weydiisay waa ii diiday iyo yani maaragtay kaas in walaalka muslima aad uga qaado taasi ma bannaana markaa sidaas wy asadaqatu sababun libarakati almaal sadaqadu waxay sabab u noqonaysaa maalka barakoobidiisa maalkaaga inuu barakoobo sadaqada ayaa waxay u noqonaysaa sabab markaas can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalama qaal rasuulka calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu yidhi qaala allahu tacaala ilaahay subxaanah wa tacala qudsi wuxuu ku yidhi anfiq bixi ya bna aadam ibna aadamow bixi yunfaq calayka halagugu nafaqeeya bixi halagugu nafaqeeya muttafaqun calayh ha kaydinin oo marka lagugu kaydiyo markaas haddaad tiraa sanduuqa ku xir ku xir ku xir oodan ilaahay diintiisa ugu gargar oodan khayr ku samaynin oo ummaddii masaakiinta wax ugu qabanin taas hadhoodii waxa imaanayso in adiga laftaada yacni lagugu dhibo markaas yow kolka allah wuxuu leeya anfiq bihi ya aadam yunfaq calayka ha lagugu nafaqeeya markaas sidaas yow aadaabu salaami salaamta aadaabteeda ayaa halkan looga hadlaya wy wa abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuul lahi sal اllahu alayh wasalama ilaahay rasuulkiisii baa wuxuu yidhi yusallimu araakibu ninka daabada saaran uu salaami cala almaashi kan lugaynaya ayuu salaamayaa wy kan lugaynayana cala alqaacidi kan fadhiya ayuu salaamaya waalqaliilu kan yarna cala alkaiiri kan badan ayuu salaamaya wy aadaabta salaamta loo kala leeyahay wy nin baabuur saaran iyo nin lugaynaya haddii iska hor yimaadaan ninka gaariga saaran baa la rabaa inuu salaanta bilaabo haddii kale meesha kibir isarweyna ka dhalanaya nin lugaynaya hadduu soo kormaro nin fadhiyana ninka lugaynaya la rabaa inuu salaanta bilaabo asaa iska leh wy asaa lagu leeyahay wy qolo yar iyo koox badan iskor yimaadaanna qolada yar baa la rabaa inay salaamaan qolada badan inta cagsigeeda hadduu jacaylkeeno dhibaato male ninkii fadhiyiba walaalkiis soo socdo markuu arkay salaanta ka horgeey jacayl dartii waxba dhibaato male ama ninkii baabuurka saarnaa walaalkiis markuu arkay jacalu qabo asalaamu calaykum hormariyey taasna dhibaato male markaas ow muttafaqun calayh sifat lmu'mini weeyaan qofka mu'minka sifaha ama tilmaanta uu leeyaha laga hadlaya wa can anasi radi allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalam qaala rasuulku wuxuu yidhi laa yu'minu axadukum midkiin ma rumaynayo xataa yuxiba liakhiihi walaalkiis intuu kala jeclaado maa yuxibu linafsihi naftiis waxuuna jecel yahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay midkiin yacni maaragtay hadda ma rumaynayo oo iimaankiisa dhabnimo ula imaan maya ilaa walaalkii uu kala jeclaado naftiisa wuxuu la jecel yahay xataa yuxiba liakhiih walaalkiisa ilaa uu kala jeclaado maa yuxibu linafsihi naftiisa wuxuu la jeclay muttafaqun calayh marka waxaa weeye meesha waxaa ka dhalanaya qofka mu'minka ah walaalkiisa ma xasdo ma u caroodo deec ma ku qaaligareeyo kolka ma qaado u fiirsan wey wuu jecel yahay markaasyo wax kastoo wanaag ah oo asiga ilaahay siiyey walaalkiis muslimkuu la jeclaanaya wuu ugu yeer warkaalay khayrkan ila wadaag warkaalay nicmadan ilaah ila wadaag ayuu leeyahay marka sidaasyo wey marka mu'miniinta sidaasaa lagu yaqaanaa tilmaanta wanaagga badan markaasyo wey asixatu waalfaraaqu xilliga caafimaadka iyo faraaqada faa'iidada ay leeyihiin wey caafimaad sixadu waa caafimaadka wey iyo faraaada faraaada qofka intuusan mashquulin maala intuusan weli guursanin intuusan weli madaxtinimo jaga loo magacaabin u fiirso wey labadaa xilli oo laga faa'iidaysto iyo haddii laga faa'iidaysan waayo khasaarada ka imaanaysa ee laga hadlaya وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال وحيري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهي رسول كيسيبا وحيري نعمتان لبا نعمو مغبون ويكون لك كذيي فيما دعضوذا كثير إن بدن من الناس ضد كميدا ولقوا كذيي معناها ما كفى إذا يساوي لبا نعمو إن بدن إله سبحانه وتعالى بني آدم قال له نعمي ما كفى إذا سنيا الصحة عافماتك والفراغ ah intuu ah caafimaadka uusan xanuunsanin iyo intuu faraaqada uu leeyahayo weli uusan guursanin ama jago loo dhiibin ama mashquul adag uusan gelin waa laba xilli weeyaan oo runtii nicmo ah wey qofkana la rabo inuu ka faa'iidaysto diintiisa u barto yaa caqiidadiisa u barto islaamkiisa wax u faray wax u ka reebay u barto kitaabka ilaahay sunnada nebiga waa kaawey waa laba wakti oo laga faa'iidayso cibaadada ilahay looga faa'iidayso aljihaadu fii sabiililah looga faa'iidayso oo macaarigta la tago safafka la tago u fiirsa markaas yacni laba wakti oo faa'iido badan wey oo qof kale inuu ka faa'idayso wey laakiin rasuulku sal alla alay wasalam dadka in badan waa lagu kediyo ma ka faa'idaysaan beri markuu waayeel uu noqdo ama shaqo marka loo dhiibo jago loo dhiibo jagadiina awooddeed uusan haynin markaasuu shallaynaya ama markii uu arko nin walaalkiisa ah oo jagadaa loo dhiibay asigiina aqoon la'aan meesha looga reebay markaasuu qoomamana allah haddaan xilligii aan sidaa haddaan wax baran lahaa haddaan sidaa yeeli lahaa ayuu ku shallaynaya oo ku qoomamoonaya markaas marka labadaan xilli waa laba xili loo baahanya qof kastoo muslim ah inuu ka faa'iidaysto waa ka haddaba sidaa wy kalimataani haqiilataani fi lmiisaan waa laba kelimo miisaanka dhexdiis ku colculus maalinta qiyam marka miisaanka la saaro ku colculus wy carabkana ku fudud markaas wy وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهي رسولك سبا وحيري كلمتان khafiifataani fudfudud cala lisaani carabka ku fudfudud akhrintooda aqiilataani fi lmiisaan miisaankana ku culus qiyaamaha marka la saaro xabiibataani ila araxmaan ilaahay raxmaanka agtiisana laga jecel yahay subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim weeyaan ya waa kelimooyin fudfudud wey oo ilaahay agti laga jecel yahay oo haddana yani miisaankan cuslaynaya kuwaan oo la laazimo waa kahdaba weeyaan ilaahay raxmadiisa fadligiisa iyo ajarkiisa xasanaadkiisa laylaya muttafaqun calay waa ka wey marka sheekhu wuxuu kusoo gebagabinayaa kitaabkiisii arbiciinkan ayuu kusoo gebagabaynayaa waana arbaciin xadiis oo saxiix ah in la xifdiyo ummadana la gaarsiiyo waa ka haddaba intaba qofka muslimka markuu dhegeyso looga baahan yahay oo dhammaantiina wada anfacaya ummadda wada anfacaya oo la wada gaarsiiyo lagu dhaqmana loo baahiya marka sidaasi wey alkhaatima waa gebagabadiy wey kitaabkeena asaasiyaat fi tarbiya alislaamiya gebagabadiisyo wey sheekha cabdulaahi xasan asancaani wuxuu leeyahay ilaahay subxaana watacaala tacaala ha ka abaalmariya kitaabkan juhdiga iyo wanaaga uu ku bixiyey dembigiisana ilaahay ha dhaafe wuxuu leeyahay haadaa kitaabka kan maa shay wey wafaqanii allaahu alla i waafajiyey lijamcihi soo jamcintiisa oo kulmintiisa wa tartiibihi iyo la tartiibintiisa wey ilaahay waafajiye subxaana wa tacaala wy faas'al allaha alla waxaan weydiisanaya alkariima ee suubanaa ilaahayga subxaana wa tacaala suubanaa waxaan weydiisanayaa rabba alcarshi alcadiimi carshigii weynaa rabbigiisii ahaa waxaan weydiisanayaa an yuwafiqa almuslimiina muslimiinta rabbi inuu waafajiyo jamiican iyagoo wada jira alrujuuca u noqosho ilaa kitaabi rabbihim rabbigooda kitaabka inay u noqdaan wa sunnati nabiyihi muxamadin sal alla alih wasalam sidoo kale sunnada nebigooda muxamed calayhi salaatu wasalaam inay u noqdaan markaasyow taasan weydiisanayaa w waa ka haddaba sidaa wey faas'alu allaha alkariima alla waxaan weydiisanayaa ilaahi rab alcarshi alcadiim carshigii weynaa rabbigiisa waxaan weydiisanaya an yuwafiqa alla inuu waafajiyo almuslimiina jamiican muslimiinta oo wada jira allah inuu waafajiyo alrujuuca laabasho ilaa kitaabi rabbihim ay laabtaan iyo wa sunnati nabiyi muxamadin sal allah aleh wasalam rabbanaa aatina fi dunya xasana wa fi alaakhirati xasana waqina cadaaba annaar ayaan ilaahi subxaana wa tacaala ayaan ku baryaynaa sidaas subxaana rabbika rabbi alcizati cama yasifuun wasalaamun cala اlmursaliin walxamdu lilahi rabi اlcaalamiin waakhiru dacwaana an alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin hada wbilahi towfiiq in sha allahu tacaala ilahay subxaana wa tacaala ayaa ku mahadsan alxamdu lilah aladii binicmati tatimu saalixaat ayaan leenahay maanta oo bisha shacbaan ay yani maarata sanadkan hijri ayaa ilaaha subxaana wa tacala wuxuu noo soo gebagebeeyey kitaabkeena asaasiyaat fi tarbiya alislaamiya ahaa oo runtii sheekhana ilaaha subxaana wa tacaala ha ka ajarsiiyo dembigiisana ilaaha hadhaafo dhaafo miisaanka xasanaadkiisana ilaaha subxaana wa tacala hagu kare oo runtii juhdi badan ku bixiyey runtii muhim ah qof kastoo muslima ah maanta kitaabkan wuxuu ka caawinaya ama uu ka kaalmaynaya inuu diintiisa bilowgeeda u fahmo weliba wax badan oo badan u fahmo caqiidadiisa siirada nebiga calayhi salaatu wasalaam fiqhiga sida cibaadada ilaahay subxaana wa tacaala oo ku aabuday shanta tiirar islaamka iyo weliba in badanoo badan yacni ma aragti haddaba oo ka faa'iidayo marka waxaan isku baraarujinaynaa insha allahu tacaala kitaabka inuusan noqonin anigu waan akhristay oo waan bartay keli uusan noqonino qof kastoo dhegaysta ha ogaado in yacni ma aragti haddaba xujo uu ku yahay oo marka inuu asiga barto ou fahmo ku dhaqmo tadbiiqiyo naftiisii ummaddana inuu gaarsiiyo ay waajib ku noqonayso nin walba ha ogaado uusan ahayn arrinku anigu waan bartay waan daadshay inayna noqonaynin marka insha allahu tacaala allah waxaan ka baryaynaa inuu ajar iyo thawaab naga siiyo dembigeena nuu ku dhaafo ilaahay subxaana wa tacaala miisaanka ajarkeena yacni xasanaadkeena uu nagu kabo sidoo kalena yacni wixii khaldaad anigu aan samayna ama gifaw aan samaynay ilaahay subxaana wa tacaala inuu naga cafiyo maadaama anigu xumaan aanan u qasdin yacni maaragtay inaan kitaabka ilaahay aan dayacna u qasdin ilaahay baan ka magangelinay marka ilaah waxaan ka baryana subxaana wa tacaala wixii aan khaladnay ama aan gifnay ama ildaaf aan ku samaynayba in ilaahay subxaana wa tacaala naga cafiyo walaalaha iyagana ay naga saxaan haddiiba ay ku arkaanba hada wabilahi towfiiq wallahu aclam